slى اllah وsلم عlى نabiyina mحamedi وعlى آlihi وصaxbihi أجmaعين allahuma اnfacna ma clamtna وعalimna ma ynfacuna وزidna cilma qala الإmam abu cabdالlahi mحamed بn ismاعيil بn ibrahim الbخarي raximah اllahu taعaalى baabu man صlىa rakcatay الطawaafi khاarija min الmasjidi وصlىa cmaru radي الlahu canhu khaarija min الxarami sooma maqashaan ya lama maqla <clears throat> wuxuu ku saabsan yahay baabu man sallaa qofkii tukadaa ragcatay dawaafi labada ragcadood ee dawaafka markii la dawaafo kadib labada ragcadood ee salaadee la tukado khaarijan man sallaa khaarijan qofkii ku tukada xaaluu ka baxsan yahay min almasjidi masaajidka yacni masaajidka gudihiisa aan ku tukanin ee banaankiisa ku tukada dawaafka kacbada markii la dawaafo waxaa sunno oo hadyigii nabiga calayh salaam laba ragcadood in la tukado nabiguna calayh salaam wuxuu akhriyey watakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa waxaad ka dhigataan nabiyullaahi ibraahim maqaamkiisaasi meel lagu tukado yani agtiisa ku tukada xagga qiblada loo jeesanaya marka halkii buu nabiga calayhi salaatu wasalaam laba ragcadood tukaday iska soo dhowaada waxba wakti baa ku xisaabtamaynay mikrofoonlaan waa la akrin jir ayb qofkaan maqlaynaa soo dhowaado xagee ka xiray mawlid tag wala meesha jooga wuxuu tukaday nabiga salى الlahu عalيه wasalam hawa microfoonkan a cilaysan bay leeyihin waxba waa la hagaajin doonaa insha allah laba ragcadood oo ragcadda u horeysa waxaa lagu akhrinayaa bacda alfaatixa qul yaa ayuha alkaafiruun suuradda qul yaa ayuha alkaafiruun la yidhaahdo ayaa lagu akhrinayaa ragcadda labaadna faatixada kadib qul huwa allahu axad suuratay alikhlaas baa la yidhaahdaa waa labada suuradood ee wax qisaa iyo wax amhaala iyo wax axkaama iyo wax mucaamalaada midna aan looga hadlin waxaa un lagaga hadlaa keliya waxdaaniyat اllahi subxaanaه wa tacaala wa ifraad اlcibaadati lilahi waxdah wاlbara'a can maa siwaah in ilahay keligii cibaadada loo khaalis yeelo wixii ka soo harayna laga beri noqdo ayay ka hadlayaan ama ay ka hadlayaan labada suuradood nabiguna calayh الsalaatu wasalaam meelo badan oo salaadihiisaa buu gelin jiray sunnooyinka ragcatayo dawaaf iyo labada ragcadood ee ayaguna salaada subax ka horeeya waa ku tukaday nabiga sala allahu aleyh waali wasalam xajku si ahaanba wuxuu ka kooban yahay xoojin iyo muujin tawxiidka la muujinayo kasoo bilow marka u horeysa la xarmado waxaa lagu bilaabaa labeyk allaahuma labeyka labeyka laa shariika laka labayk tawxiid baa lagu bilaabaya haddii la dawaafayo kacbada dawaafka kacbada almusharafa la dawaafayo ayaduna sidoodoo kale towxiid weeyaan ilaahay baa lagu waxidayaa oo lagu weyneynayaa oo lagu ducaysanayaa tawxiidk tawcadana waxay ka mid tahay alinqiyaadu lilahi subxaanahu wa tacaala in ilaahay loo hogaansamo walidaalika marka la marayo maqaam meesha la yidhaahdo yamaaniyeynka rabbana aatinaa fi dunyaa xasana soo horta marka la tukanayo labada ragcadood labadaas faradood tawxiidka lagu tukanaya safa iyo marwo marka la fuulo laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu lmilku walahu alxamdu wcalى kuli shayin qadiir ayuu nabigeena jidayey salى اllah alيه wasalam waa tawxiid carafo marka la taagan yahay khayru ducaayin ducaaya carafa wa khayru ma qultu ana wالnabiyuuna min qabli laa ilaha ila اllah waxdahu laa shariika lah tawxiidka ugu wanaagsan uguna fadli badan wax lagu hadlo marka la tuurayo jamaraadka allahu akbar baa lagu tuurayaa waa alla weyneyntiisa subxaanaه wa tacala cadamadiisi wey marka tawxiidku waxaa weeyaan waa tacdiim iyo weyneyn iyo ifraad اllahi subxaanaه wa taعala lilcibaada walidalika nabiga alayه الsalaam wuxuu ku khilaafi jiray kufaaru quraysh markay dhahaan labayk allahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ilaa shariika may dhihi jireen huwa laka tamlikuhu wamaa malak markaasuu nabiga alay salaam dhihi jiray war intaa ka daaya war ka daaya war ka daaya tawxiidka ku joojiya hal shariik shariig iyo shurakaa adiga aad mulkiso ood korka ka xukunto oon iyaga waxba mulkin karin ayaad leedahay yaa kula wadaaga laakiin ilaaha caamkaah ee muxuu ahaa koonka abuuraye dilidda iyo noloshaba iska lehe maamulka oo dhan ba saa iska leh adiga weeyaan ba jirin laakiin ilaahyo kaloo yar yara ayaad leedahay oo ayaguna umuro gara shaqooyinkaa noo haya haye tafasaxu miya ay tafasaxu bilmajaalis arkaay wasallaa cumaru radia allaahu canhu cumar ibnu khadaab radia allahu canhu wuxuu tukaday khaarijan min alxarami xaramka meel ka baxsan macnaha wuxuu ka hadlayaa labada ragcadood waxaa u fiican in maqaam ibraahim lagu ag tukado haddii maqaam ibraahim ay suuroobi weydo masjidka gudihiisa lagu tukanaya masjidulxaraam hadday suuroobi weydona xaramka meel allaal meeshaad kaga tukatay ku tukan kartaa gurigaada hoteelkaada qolkaad degan tahay ku tukan karta haddii ay xataa xaramka suuroobi weydo khaarij اlxaram baa ku tukan karta marka wuxuu ku leeyahy wasallaa cumaru cumar bn khadaab radia allahu canhu amiiru اlmuuminiin wuxuu tukaday khaarija min alxaram xaramka meel ka baxsan waa arki doonaayo xaramka meel ka baxsanta waxaa loo wadaa meel ka baxsan masjidka iyo maka waa la dhihi karaa lannahu maka maka waxay ahayd meel koo magaaladu way koobneed waag hore way koobneed magaalo yar bay ahayd marka laakiin xaramku waa weyn yahay diiduwa meel la yidhaahdo ku tukada cumar arki doonaa diiduwanna waxay ka mid tahay xaramka ka midta iska dhaaf diiduwane waxaa xaramka ka mida ah musdelifa iyo mina yaa xaramka ku jira carafa yaa xaramka looga baxaa marka xaggaa loo baxo xagga markii loo baxana tanciim dhinacan kalena jiciraano iyo dhinacaasa looga baxa marka khaarij alxaram wuxuu ku wadaa khaariju maka maka maka khaarijkeedu ku tukaday makana markaa way koobneed oo magaalada inta xaram kacbada aga heeda unbay aheyd laakiin xaramka kamuuna bixine diiduwan buu ku tukaday diiduwanna xaramka ka mid tahay xaramka ka mid meeshaan hadda la yidhaha xayi zaahir meeshaas weeyaan xaafadaasi ku taala diiduwan muxuu ahaa aan ka basifogeyn hadda tawsicada masjidkaas soo galayba oo ku soo dhowaaday xadaثana cabdالlahi bn yuسuf الtanisi akhbarana malik ibn anasi abu cabdillahi اlasbaxi can muxamed ibn cabdالraحman yatimu curwa can curwa bn zubayri an zaynaba zaynaba binti abi salma abu salma ninkii la dhihi jiray cabdullaahi ibn cabdاlasad radia allahu canhu ardaa ayaa dhalay hooyadeed bay ka warinaysaa can umi salamata radia allahu canha umu salamay ka warinaysaa hooyadeed ah hinda binta abi umaya la yidhahdaa abu umaya umayahaasna xudayfa wey qaalat waxay tihi shakawtu ilaa rasuuli الlah nabiga alayه الsalaam baan u sheegtay oo xanuun inuu hayo dadkiina dawaafulwidaaci baa u dhiman xajkii waa la soo gebagabeeyey saaka salaada subax haddii la tukado waa la guuri rabaa ana dadka anagoo lugeynayo ma dhex dawaafi kale maxaa falaa sidanay nabigu u sheegatay alayh الsalaatu wasalaam waxadaanii muxamed ibnu xarbin sanad cusub wey qaala xadaana abu marwan yaxya ibn abi zakariya alkhasaani can hishaamin hishaam ibni curwata can curwata bni zubayr can umi salama sanadkan hadda dambe mutaabacada ah curwa bnu zubayr umu salamu toos oga wariyey sanadkaa hore laakiin curwa wuxuu ka warinayey zaynab oo asaga iyo umu salama waxaa udhexaysa zaynaba binta abi salama udhexaysa marka meelaha hadda markii laga hadlayo alimaam daari qudni raximah اllah kitaab wuxuu leeya la yidhaahdo atatabuc wاlilzaamaat atatabuc wاlilzaamaat wuxuu raaraacay bukhaari iyo muslim axaadiis badan buu intuu ka daba tegey buu yihi waxaa weeyaan waa axaadiis aan sugnayn kan oo kalea ah ka mid oo ah, inqiaac baa ku jiruu leeyahay laakiin waa imaat waa imaa dariiqan hadda waanana isagoo oo ka warinaya curwa binu zubayr can zaynab dariiqan kalena curwa wuxuu ka warinaya umu salama dariiq kalena waa inoo imaan doonaayo uu ka warinaya curwa binu zubayr can umu salama macnaha wuxuu ku leeyahay daara qudni raximah اllahu tacaala ninka la yidhaha curwa binu zubayr ma ma soo haleelin umu salama lakiin waa lagu haystaa maxaa yeelay saddex dhowr iyo soddon sanayba wada noolaayeenba dhowr iyo soddon sano oo curwa binu zubayr uu joogay umu salamana joogtay bidca wa halaaثiin meelahaas ayay isla gaareen cumr ahaan joogayba marka waa soo gaaray madiinana ku wada noolaayeen wada joogeen inuu wax ka maqlay oo uu ka dhegaystayna baciid maaha marka inqidac wey lama dhigi karo waa lagu haystaa daarqudni raximah اllah kitaab buu saalifay atatabuc wاlilzaamaat la yihahdo oo maطbuuc oo mutadaawalah oo uu kaga hadlaayo bukhaari iyo muslim iyo axaadiista uu ka daba tegey can curwata can umi salma radi allahu canha zawji nebi sal slm ana rasuula allah sal slam qaala wuxuu yidhi wa bimakata nabiga isagoo maka joogo wa araada alkhuruuja wuxuuna doonay nabiga inuu buxuu damcay araada wuxuu damcay alkhuruuja xaggee loo baxaya yani xajkii waa lasoo gebagabeeyey ayaamu nafri lakhiir baa la joogaa nafru thaani baa laga soo tegey waa kii soo degay nabiga muxasab muxasab buu aroorti ka soo kacay xaramkuu imaaday salaadii subax buu dadka tujiyey kadib buu nabiga dawaafulwidaaci intuu sameeyu raba inuu baxo marka waxay leeyahay araada alkhuruuja waa saas walam takun umu salama umu salama maynaan ahayn radi allahu canha daafat tii dawaaftay bilbeyti kacbada dawaafulwidaaci ayada maynan dawaafin wa araadat ilkhuruuja dadka bixi inay la baxdana way rabtaa faqaala lahaa rasuulu lahi sal slam baa wuxuu ku yidhi idaa uqiimat salaatu subxi salaada subax markii la aqimo oon salaada annaga gallo faduufii adiga iska dawaaf calaa baciiriki deefkaada geela ah adoo saaran dawaaf wanaasu dadkuna yusalluuna ay tukanayaan dadka gadaashiisa aayarto adoo ratigaada saaran hashaada iska dawaaf buu nabiga sala allah alay wasalam yihi annaga salaadda sii tukanaynaay leanna ayagu haweeney jamaaco waajibkuma aha haweeney jamaaco inay ku tukanta salaadda waajibkuma aha hadhow bay markay bogto kadib bay keligeed iska tukan kartaa waxba dhibaataa ma laha laasiyama musaafir wey haddana salaaddii marka la tukanaya yada lamayna tukanayn fafacala dalika sidaasay samaysay falam tusalli mayna tukanin labadii ragcadood ee dawaafka xataa kharajat ilaa ay ka baxdo wakaa shaahidka baabka musanifka wuxuu baaraystay man salla ragcatay dawaafi khaarija min almasjid soomuu dhihin marka wuxuu le falam tusalli xataa kharajat ilaa masjidkii ay ka baxday ama xaramkiiba ay ka baxday mayna tukanin halkaa marka wuxuu usoo deliishaday musanifka labada ragcadood ee dawaafka gadaashisa la tukado shardi ma aha in masjidka gudihiisa lagu tukado ee meel allaala meeshii ay kuu suurowdo ayaad ku tukan kartaa saas wey macnaha gabadhana way xanuunsaneed xanuunkii dartii baa la yidhi jamaacada intaan tukanayno ay zaxmadu kala xidhan tahay ila markay dadku ay wada dawaafayaan zaxmo iyo caridi wayaane markaasi wareeg baa la yidhi waxaa laga qadanaya xadiidka qof raakiba wax saaran inuu dawaafi karo qof caraba iyo wax lagu wado oo magaarigamood iyo wax lagu wadana waa la dawaafin karaa waxba dhibaataa ma laha wayna ka ansaxaysaa macduurba hadduu yahay ama maahe xaaje iyo dan kale ay meesha timaado baabu man sallaa ragcatay dawaafi qofkii tukadaa labada ragcadood ee dawaafka ka dambeeya khalfa almaqaam maqaamu ibraahim gadaashiisa qofkuu tukada waa sida u fadli badan wey hadday suuragal tahay aayad baa kuso aroortay xadaanaa aadam bin abi iyaas qaala xadaanaa shucba bn xajaajin qaala xadaanaa camr bn dinaar qaala samictu ibn cumara radi allahu canhuma yaquul qadima nabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nabigaa soo galay magaalada maka fataafa bilbeyti sabca kacbadii buu dawaafay toddoba jeer wa sallaa khalfa almaqaami maqaamu ibraahim gadaashiisana waa tukaday nebigu ragcatay laba ragcadood uma kharaja waa baxay ila safaa safa iyo marwa ayuu u baxay waqad qaala allahu tacaala ilaahina wuxuu yidhi laqad kaana lakum dadow waxaa inii sugan fii rasuulillaahi <clears throat> rasuulka ilaahay hadyigiisa iyo siiradiisa iyo manhajkiisa iyo wuxuu sameeyey uswatun dayasho xasanatun wanaagsan inaad ku dayataan waa arrin fiicane ku dayda wey ah, ku dayda weeya nabiga calayh isalaatu wasalaam siduu sameeye sameeya wey marka man sallaa ragcatay dawaafi khalfa almaqaamidaas ayuu hadda u baabaystay nabiga calayh salaam baa ku tukanay intuu weliba aayadda akhriyay watakiduu min maqaami ibraahima musalan uu akhriyey maqaam ibraahimna waxaa weeyaan dhagaxii uu ku istaagay markuu kacbada dhisaayey fiihi aayaatun bayinaat maqaamu ibraahim buu ilahi leh subxana wa tacaala amminkan calaamadii waa taallaa isaga oo raadkiisii ay ka muuqato ood moodo meel dhooba ah qof ku istaagay oo cago waaweyn oo hadda lagu haynan hadda inaga oo maba ahaba qof cago waaweyn wey oo kabala'aan aad moodo inuu ku istaagay meel dhooba ah saasoo kale calaamadaasa weli baaqi ku ah sideedii wey dadku markaa waxyaaba dhalay waxbaa lagu warwareejiyey isagaasay isku dhadhajinayaan oo issalaamayaan oo isku masaxayaan oo dhunkanaya waxaasi wax sharca ah maaha waa bidca wey halagu ag tukado un baa la yidhi baabu dawaafi bacda subxi subaxa gadaashiisa in la dawaafo alcasr casr gadaashiisa wuxuu ka hadlaya musanifka masale ah awqaaddii manhiyu canhiga ee layska reebay salaadaha in la tukado labada ragcadood ee ragcatay dawaafka ma soo gelaya mise ma soo gelayaan ma la tukan kara mise lama tukan karo waa masale culamada isku hayaan oo kitaabu salaad aan ku soo maray shantii waqti ee la nahiyey salaada subax gadaasheeda markay qoraxda soo baxayso casirka gadaashiisa markay qoraxda sii dhacayso lixda saac ama duhurka markuu intaan wali la gaarin aqsamada bartankeeda qoraxda ku hada shantaa waqti salaad lama tukan karaa soo arortay salaad lama tukan karadaasi cumuumkeedaasi axaadiis khasistayna waa jirtaa oo nabigoo tukaday calayhi salaatu wasalaam bacda salaati alcasri ayaa la arkay salaaddii icaadadaheeda jamaacadii la tukanaya aad la tukanaysa mar labaad bacda salaati subxi oo saxaabada uu leeya la tukadaa soo maray uu nabiga calayh salaam leeyahay idaa sallaytuma fii rixaalikuma markaad guryihiina kusoo tukataan oo jamaaca haddana ad la kulantaan la tukada fa inamaa naafilatun lakum naafila sunna inay noqonaysaa marka awqaaddaasi sida shaaficiyada ku tageen baa fiican oo la yidhaahdo salaaddu hadday tahay salaad sabab leh waa la tukan karaa waqti kastaba sababba hadday leedahay ragcatay dawaaf sabab bay leedahay ragcatay wudu weysada markii la weysayso sunno weeyaana sabab bay leedahay taxiyatulmasjidka sabab bay leedahay muxuuaha salaatlkusuufka iyo kusuufka qoraxmadoobaadkii sabab bay leedahay janaasada sabab bay leedahay salaadaha sababta xilli kasta oy ku soo hagaagaanba waa la tukan karaa si loo jamciyo nusuustii nahyiga iyo nusuustii nabiga ka sugnaatay in la tukanayo taasaa marka lagu jamcinaya marka dawaafka bacda salaati subxi oo la tukado adawaafi bacda subxi walcasriga wuxuu keenay haddaad dawaafta salaada subxa gadaasheeda iyo casriga gadaashiisa labadii ragcadood maxaad ku samayn buu ka wadaa saas darteed wuxuu keeni doonaa axaadiis manci iyo diiddo sheegaysa iyo axaadiis iyo aahaar ogolaansho aad ka fahmayso labadaba waa isku keeni doonaa maadaama khilaaf ka jiro khilaafkii waa wada keen waxay deliishanayeen wa kaana ibnu cumar radia allahu canhuma cabdullahi bn cumar wuxuu ahaa yusallii kii tukada ragcatay dawaafi labada ragcadood ee dawaafka ka dambeeya dawaaf galaasi la tukado wuu tukan jiray maa lam tadluci shamsu qoraxdu haddayna soo dhalanaynin qoraxda markay soo baxaysa haddii ku hagaagto markuu dawaafka dhammeeyo waa sugi jiray لأnnaha taطلcu bayna qarnay شhayطaan shayطaan labadiisa gees bay ka dhalataa xilligaas buu nabigu yidhi alayه الsalaam in loola qasto xilligaas oo la tukadana ma aha waa u kaadin jiray wadaafa cumaru cumar bn khaaab wuxuu dawaafay bacda subxi subaxa gadaashiisuu dawaafoo bogay markaasuu farakiba fuulay gaadiidkiisii xataa salla ragcatayni labadii ragcadood dawaaf ka dambaysay wuxuu ku tukaday bidii duwan buu ku tukaday waa meesha uu lahaa xaramkii buu ka baxay xaramka marka makaa loola jeedaye xaramkii xuduudda lahaa ma aha maxaa yeele iuwan xaramka bartankiisa bale masjidu xaram bay u dhowdahay marka macnuhu waxa weeye cumar radi allahu canhu wuxuu diidan yahay bacda salaati subxi inuu tukado oo madhabka ah madhabka ah waa caam oo salaad kastaba xilligaa lama tukan kara la nahiyey madhabkaasuu ku tago qaatay xadaana alxasan bnu cumar albasriy qaala xadaana yaziid bnu zuraac can xabiibi اlmucalim can caطa bn abi rabaxin can curwata bn zubayr can caaisha radi allahu canha um اlmuminiin ana naasan dad baa daafuu bilbeyti kacbadii bay dawaafeen bacda salaati subxi salaadiiso markii la tukaday kadib yay kacbadii dawaafeen uma qacaduu markaasay fadhiisteen ila اlmudakiri qofkii dadka wacdinayay o waaninayey ayay iskala fadhiisteen marka salaada laga baxo daxbasooda xaraam amakaba waa jiraa dad culamaa jira xalaqaad leh jalasaad leh dadka wuxuu sheegay oo wacdin oo waanin ilaa shuruuqa laga gaadho kadib baa deena labadii ragcadoo ragcatay shuruuqeed la tukanayaa sidaasay marka yaa jirtay marka intay dawaafeen yaa qoraxdii intay soo baxaysay waxay dhaheen bal askala sii fadhiisana wadiga wacdigii bay dhegaysteen xataa idaa طalacat ishamsu markay qoraxda dhalatay laakiin sidaad ka fahmi doonto kordhoo mayna soo kicinoo qiidu rumxi mayna gaadhin soo dhalashadeedii baa dhow yay qaamuu istaageen yusalluuna ayagoo tukanay xilligaas intay kaceen bay labada ragcadood dawaafka ayay tukadeen faqaalat caaisha radi allahu canha oo arkaysa waxay tidhi qacaduu bal fiiliya way fadhiyeen xataa idaa kaanat isaacatu markii la gaadhay saacaddii allatii tukrahu la nacaya fiiha salaatu salaad in la tukado waa markay qoraxda soo baxaysa ee tadlucu bayna qarnay shaydaan uu nabigu yidhi yay qaamuu intay istaageen yusalluuna tukanayaan xilligaasaaba sii xun bay leedahay inay intay sugaan qoraxda markay soo baxayso salaada la galo ayaa xun ee inaad bacda salaati subx iska tukato waxba dhibaato ma leh qaala xadaanaa ibraahim bnu mundir qaala xadaanaa abu mamra anas bnu ciyaab qaala xadaana muusa bnu cuqba can naaficin mawla bni cumara ana cabdاllahi radi allahu canhu cabdullaahi bnu cumar wey haddii laiska ilaaqo ibnu mascuud buu ku dhacaa laakiin maanta qariinada waxa sanadkan iskale ee laga soo sheekeynayey waa cabdullahi bn cumar bu waa dhowr jeer oo soo maray naafic baana ka warinaya mawlihiisii ah ana cabdallaahi radi allahu canhu qaal samictu waxaan maqlay annabiya sala اllah alay sl nabiga oo yanhaa reebaya can isalaati salaad in la tukado cinda طuluuci shamsi qoraxda markay soo dhalanayso wa cinda guruubiha iyo markay sii dhacayso labadaa waktiba wuxuu nabigu calayh salaam yidhi shaydaanka labadiisa gees bay ka dhacdaayo ay maarata ka soo dhalataa xilligaasay gaalada iyo kuwa qoraxda caabuda u sujuudaan sujuuddiinna xilligaaha ku beegina wey xadaanii alxasan ibnu muxamedin huwa azacfaraani sida cabdullahi bin cumar xadiidkaa usoo daliishadayna waxaa ka muuqata in uu caam yahay oo dawaatasbaab aan la sheegayn laakiin sida ahlucilmiga iyo axaadiis kaleba ay caddeeyeen salaadaha sababta leh waa la tukan karaa alxasan bn muxamed huwa الzacfaraani qaala xadaثana cubayda ibnu xumayd nusakda qaar cabiida bay qorayaan qaala xadaثanii cabdاlcaزiiz ibn rufeec qaala wuxuu yihi ra'aytu cabdاllahi ibn zubayr cabdullahi bn zubayr ibn اcawaam radia allahu canhuma saxaabi ibnu saxaabi weeyaane ayaan arkay yaduufu asagoo dawaafaya bacda alfajri fajriga iyo waaga markuu berye kadib ayuu dawaaf bilaabay markuu salaada subax tukaday wa yusalii wuxuu tukan jiray ragcatayn labada ragcadoodna waa tukan jiray asaga marka wuxuu arkaa in salaada labada ragcadood ay dawaatul asbaab ay yihiin sabab ay leeyihiin waktigaa la nahiyey waxaa la reebay ayaga kuma jiraan xadiid kalea jira oo sunanka asagana ku sugan nabiga alay salam uu yihi yaa bani cabdimanaaf laa tamnacuu axada daafa fii hada اlbeyti aw sallaa fii ayi saacatin kaana reer cabdimanaafow kacbadan qof allaala qofkii dawaafa ama tukada xilli kastaba xilliga hatama ahaatee haka reebina kaasasena waa la deliishanaya oo iyaduna kacbada si gaaraba ogu soo aroortay wa qaala cabdulcasiiz wuxuu yidhi wa ra'aytu cabdallaahi bnu zubayr baan arkay oo yusallii tukan cabdilcasiiz bnu rufeec ah, hadda sanadka hore ee soo martay ku qoran wey cabdilcasiiskan wa ra'aytu cabdallaahi bnu zubayr baan arkay oo yusallii tukan ragcatayn laba ragcadood bacda alcashri casrka gadaashiisana laba ragcadood buu tukan jiray cabdullahi bn cumar wa yukhbiru wuxuuna sheegi jiray ana caaishata radia allahu canha xadaatu inay u warantay ana nabiya sal allahu alay wasalam lam yadkhul inuuna soo gelin beytaha gurigeeda ilaa sallaahuma waa tukan jiray nabiga alayh salatu wasalaam masaladan waa mid kale oo caaisha radia allahu canha waxaa ku haysata umu salama iyo saxaabada nabiga kale masaladanna waxay ahayd khusuusiyaadka nabiga alayh salaam khaas bay ku ahayd casarka inuu gadaashiisa nabiga tukaday isagoo reebay waxaa keenay waxa uu tukanayo laba ragcooda casarka uu leeyahay ma ahee labadii duhurka ka dambaysay bay ahayd waa soo marray kitaabu salaada kusoo marray labada ragcadood duhurka ka dambaysa baa nabiga laga mashquuliyey wafdi cabdulqays baa ka mashquuliyey kadib buu nabiga alayh salam casrka gadaashiisa gurigiisa markuu tegay ku sunnaystay umusalama hadday weydiisayna waxaa ku yidhi nabiga alayh salaam waa labadaa ragcadood oon qadaynaayo markaasaa waxay tihi yaa rasuul allah anaqdiihimaa idaa faatataa miyaan qadaynaynaa hadday naga tagaan sunnadan markaasu wuxuu yidhi la maya whada daliilu calى anaha khaasa lirasuli lah sal slm inay nabiga khaas ku tahay bay kutusaysaa nabiguna alayh salaam hadigiisa wuxuu a idaa camila camala ahbatah camal hadduu nabigu alayh salaam uu mar sameeyo kama tegi jirin marka khasaa'istiisay ka mid tahay sala اllahu alayh waalih wasalam caaishana laakiin waxay u qaadatay in casirka gadaashisa la tukan karo cabdullaahi binu zubayrna waa ku ta'afuro waa ka sii wariyey laakiin axaadiista nabiga kale iyo umu salama laftirkeedaoo qisada goobjoog u ahayd ayaa noo caddaysay oo noo bayaanisay baab lmariidi wuxuu ku saabsan yahay qofka mariidka jiran oo yaduufu dawaafi raakiban isagoo wax saaran waa u baabaystay musanifka xadiista soo marray inuu soo celin doonaaye qaala xadaثana isxaaq alwaasidi qaala xadaثana khaalid ibn cabdillaahi طaxaan can khaalid اlxadaa khaalid ibn mihraan can cikrima mawla bni cabaas can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas ibn cabdilmuطalib abulcabaas radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllah alيه wasalam daafa bilbeyt kacbadii buu dawaafay nebigu wa huwa calaa baciir isagoo neef geela saaran kulamaa ataa mar allaala markuu imaado cala rukni rukniga xajaruasadka tiirka uu ku jiraa loo jeedaaye ashaara ilayhi bishay waxbuu ku ishaari jiray fii yadii gacantiisa ku jiray wa kabara waana kibaaranayay xalaan soo maray waxaa gacantiisa ku jirana waxay ahayd mixjankii bay ahayd ushii mixjankeed wey halkan marka musanifka wuxuu u daliishanaya nabiga alay slam hasha markuu saaraa inuu ahaa qof xanuunsan oo jiran waa soo aroortay fi sunan fi sunan amed musnad axmed nabiga alay salaam dakala makata wahuwa yashtaki isagoo xanuunsan laakiin riwaayada fi saxiix muslim ku sugan min riwaayati jaabir bin cabdillaah nabiga calayh salaatu wasalaam hasha wuxuu u fuulay kay yaraahu nnaas say dadka u arkaan dadka say u arkaan isku dar marka xogowna waa cajiznaa nabiga calayh salaam cillo waa haysay dadka inay arkaanna waa rabay marka qofka haddii xaajo noocaas oo kale imaam uu yahay dadka ay fiirsanayaan ama uu xanuunsan yahay oo cajisan yahay ama musaaxamadiisa laga yaabo dadkaba inay asaga iskugu imaadaan iskugu imaadaan waxba dhibaato ma laha inuu gaadiidka uu fuulo ama wax maaratay uu fuulo waxba dhib ma laha xadaثna cabdالlahi بn maslmة الqacnabi qaal xadaثna malik ibn anasi can mxamed ibn cabdiرaحman bn nawfl can curwa bn zubayr can zaynab ibnati umi slma can umi slma waasiduu kaga warinaya curwa bn zubayr umu slma waxaa udhexaysa isaga zaynab radi allahu canha qaalat shakawtu ilaa rasuuli اlahi nabiga alay slam ba waxaan u sheegtay anii ashtaki inaan xanuunsanoon cajiznahay nawaafilmudaaci waa ii dhiman yahay oo waajiba cinda bacdi alculamaa waajib inay tahay ayaana xoog badan raajixa dawaafulwidaac qofkii ka taga waxaa lagu leeyahay dam iyo dhiig baa lagu leeyahay naf inuu gowraco haddayna ahayn gabarh xaayda oo intii kale xajka soo dhammaysay laakiin dawaafulwidaaca markii la gaaray dhiigku ku dhacay ayada waa laga cafiyey marka waxay leedahay waan xanuunsana faqaala nabigu wuxuu yidhi duufii dawaaf min waraa'i innaasi dadka gadaashiisa aayan intaan tukanayna iska dawaaf walxaal anti raakibatun aad gaadiid saaran tahay faduftu waan dawaafay warasuulu llahi sala اllahu alay slam yusallii ilaa janbi اlbeyti kacbada dhinaceeda isagoo ku tukanay wa huwa yaqra' isagoo akrinaya salaadii bituuri wa kitaabin masduur isagoo ku tukanayay sala اllahu alيh ali wasalam baabu siqaayat اlxaaji xaajiga waraabintiisa waxaa loo jeeda jins xujaaj xujayda oo la waraabiyo qofka saaqiga ee saaqulxaajka ee xujayda waraabinteeda u taaganna waxbaa laga fududeeyey mabitu mina ayaa laga fududeeyey habeenada mina saddexda habeene markay maalinta ciiddaa xajul akbarkii weeyaane xajkii uu soo gabagaboobo saddex beri baa dib loogu noqonaya mina la joogaya laba waa waajib oo qofkii ka tagaa dam iyo gowrac baa laga rabaa maalinta saddexaadna qofkii ku darsan baa yaa iska qofkii iskaga tagaana waa ka tegi karaa faman tacajala fii yowmayni falaa ima calayhi waman ta'ahara falaa ima calayh bu ilahi subxana wa tacaala marka maalmahaasi ayaga ah waxaa waajib ah in mina la baryo oo akar min nisfi leyli habeenka niskiisa in ka badan waa inaad mino lagaa helaa haddaad fiidka hore iska soo warwareegto maka iyo meelaha aado waxba dhib ma leh laakiin waa inaad habeenkii min mino aad baridaa oo in la dhihi karo xalay minuu bariyey waa inaad joogtaa habeenka niskiis ka badan bay leeyahin culamadu waxaa laakiin laga kor yeelay oo mabitu mina laga cafiyey dadka asxaabulacdaarka ah ama khadamaadka caamkaa ah haya waxaa ka mid a ah xujada dadka waraabinaya dhakhaatiirta daawada wada kuwa maarata isxaafaadka iyo ambalasta iyo la ordaahada meel u ordaaya kuwa ciidanka ee shaqooyinka iyo muhiimada iyo amniga iyo ilaalintiisa tartiibaadka loogu talagalay waxaa awal waagi hore ayagana jiri jiray awrta lagu soo xajiyey dadka raaca ee rucaadda la yidhaahdo ee raaca darawaliinta waxaasoo dhanba waxaa weeyaan haddii muhiimadaasi ay qabsato inay baryaan mina waa laga kor yeelay dhagax tuurkuba u imaanayaana tuuranayaan oo weliba ay u bannaan tahay inay intay hal maalin tuurtaan maalinta labaadna ay israacsadaan laba maalmood iska soo guuraan ayaa u bannaan xadaثna cabdالlahi بn abi aswadi qaal xadaثna abu dmra qaal xadaثna cubaydالlahi can naafici can ibni cmr radi الlahu canهuma qaal ista'dana اlcabaasu cabaas bn cabdimuطalib camu rasuuli lahi nabiga adeerkiis ayaa nabiga calayh الsalaam idan weydiistay rasuulallaahi nabiguu ka idan dalbay an yabiita inuu iska baryo bimakata magaalada maka layaaliya mina habeenada mino la baryaaye ko iyo tobnaadka iyo labiyo tobnaadka waa waajibe inuu maka iska baryo min ajli siqaayatihi shaqadii waraabinta xujayda daraaddeed faadina lahu nabigana waa u idmay calayhi salaatu wasalaam reer quraysheed baa waxay lahaayeen muhimaadka ayay kala lahaayeen kuwa waxay lahaayeen alxijaaba xijaabatu eh, kacbada iyo kashaqaynteedii iyo furaheedii horaas aysan jireen binu cabdidaar qolada waxay ahaayeen siqaayat ulxaaj iyo zamzamka iyo waraabinta xujayda ay shaqa ku lahaayeen rifaahada ayay lahaayeen kuwana waxay u taagnaayeen xagga dagaalka iyo xagga jeyshka iyo dagaalka iyo eh, umuurahaasi xarbaha ayay shaqadooda aheedoo calankaay la boodi jireen marka ugu dambays binu haashim baa lahaa cabaas oo nabiga adeerkiisa gacanta ku dhigay asagaa marka arrintaa u taagnaa nabigana calayh salaatu wasalaam waa ku ogaa asaga iyo wiilashiisii iyo ayaa shaqadaa qabanay ilaa maantadan shaqadaa way socotaa waraabinta xujayda inkastoo hadda wax qoys gaara iyo qolo gaara ah aysan jirin waa shaqo sharaf badan oo qiimo badan haddii siqaayat اlxaaji la ammaanayna oo nabiga calayh salaatu wasalaam xataa uu ka fududeeyey waajibaadkii dadka ayaga ahna in la quudiyana min baabi owlaa wey in cunto la siiyo walidalika arkaysaa gawaari raashina oo xujada intaa lagu daldalayo la siinaya arkaysaa oo xujada daba taagan yihin saa u guranayaan qaar baaba laga yaabaaba inay masahaydoodiiba aynan kaba furinba kiishadaba aynan saa u furinba waxa una iska gurtaanba laga bilaabo maka ilaa carafay daba soconi soo noqodka intaas daba taagan yihin mubaradaad aad waxaasaa saa laska guran ragga qaar iska guranayaan oo meel kale iyo muqaaxi iyo shaqadaasoo dhanba farahay ka qaadayaanba ayib marka dad baa ka ajir guranaya oo ajirka ayaa hawaabka xoolahooda iyo dhaqaalahooda ku bixinaya dadka markaa eh, inta badan halkaa taga ee eh, ku noqnoqda ee eh, yata'afaruun arrintaasi saamayn bay ku yeelanaysa inta badan waa camal aad iyo aad sharaf badan oo laskaga dayda wey xadaanaa isxaaq isxaaq alwaasidi weeyaane qaala xadaanaa khalid bn cabdillahi daxaan an khaalid اxada bni mhraan an cikrima can ibni cabaasin radi allahu canhuma ana rasuula lah sal slam jaa ila siqaaya siqaayadiisii meeshu dadka ku waraabin jiray waxay samayn jireen intay biyaha soo qaadaan bay waxay ku ridi jireen zabiibka zabiib baa lagu ridayaa ilaa wax khallaado ahoo lagu shiido ma hayaan waa la iskaga daadinayaa markaas intay ku mayaadaadeena laiska cabi wixii xoogo yar macaanaaday ayaa la cabbayaa marka jaa ila siqaayati nabiga calayh salaam marka qoladii siqaayada iyo waraabinta haysay buu u imaaday oo cabbaas uu ka mid yahy fastasqaa waa waraab dalbay warna waraabaya buu nabiga alayh salaam dadkaa waraabaaya ee biyaha cabaayuu nabiga isku soo daray tawaaduciisa fiiri sala allahu alayh waali wasalam meel gaara iskuma waxayn halkaa biyaha lagu keeno waa loo geyn lahaa laakiin dadkiisu iskaga dhex jiraa rasuulka lagama garan jirin saasuu ahaa nabiga calayh salaatu wasalaam faqaala alcabaas baa wuxuu yihi yaa fadal nabiga ilahi baa hadda waraab dalbaaya dadka caadiga inuu ku darin buu rabaayo biyo gaara oo hooyadiis ay hayso fadal hooyadii ay hayso lumaada bint alxaarif ayuu rabaa in loo keeno yaa fadal fadalow idhab aruurtiisa u weynaa idhab aad ilaa ummika hooyada lubaaba bint alxaaris alhilaaliya orad u tag faati rasuula allah nabiga waxaad u keentaa sala allah alay waslam bisharaabin sharaab min cindiha agteeda yaalla sharaabka agteeda yaalla ee khaaskaha orad nabiga ola soo orad faqaala nabiga wuxuu leeyahay isqinii waraabi buu nabiga ku celcelinayaa qaala markaasuu cabaas wuxuu yidhi yaa rasuula allah inahum yajcaluun kuwan aan hayno waxay yeelaan dadku aydiihim gacmahooda fiihi biyahan dadka gacmaha gelgeliye biyo kalaa lagu soo wadaa iska yar sabir qaala wuxuu yidhi isqinii iska dhaafay waraabi kuwanaan rabaa inaan cabbee fashariba minhu waa cabbay rasuulka calayh isalaatu wasalaam macnaha qofka dadka raciyadiisaa waxay ku nool yihiin waa in wax ka ogaadaa oo sharaabkooda iyo cuntadooda iyo noloshooda markas baad mas-uul ka tahay ay taa maalan carruurta cambuuladii iyo digirtii iyo waxaa dee cuna waligaa aadan dhabininba ma xusmadaa ku badan ma gawsku dheg baa cayriin weeye ma sonkortaa lagu badiyey ma kharaar baa ma qashib baa ku jira weligaa maada firin xoogow kumbisaho isku xidhan baa di lagu keenaa sax maa arrinta ayada marka nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay war kuwanaan cabbi rabaa keen kuwan kuwii dadka ay faraha gegashanayen baa rasuulka la siiyey sala allah alay wasalam waa cabbay halkaasu iskaga dhaqaaqay qaala wuxuu yidhi yaa rasuul marka wuxuu yidhi fashariba minhu uma ata zamzama aalkii zamzam buu nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam wahum yasquun dadkoo ka cabbaaya wayacmaluuna fiiha ka shaqaynaya oo dadka waraabinaya faqaala nabigu wuxuu yidhi icmaluu shaqadiinna wada shaqo fiican ba haysaane fainakum idinku calaa camalin camal baad ku sugantihiin saalixin wanaagsan in ceelkaasi iyo zamzamka laga shaqeeyo waa camal saalixa ah. ah, intii hadda la qaboojiyey oo weelal lagu shubay iyo qaar qabow iyo qaar aan qaboobeyn iyo weelal nadiifa ah, ayaa dadka saas loogu qaybinaya oo meel walba loo dhigay nabigana alay slam wuxuu yidhi inakum calaa camalin saalix waa camal saalixoo wanaagsan in sidaa la yeelo oo xujada la waraabiyo oo zamzamka loo qaybiyo la siiyo camal qiimo badan wey gaar ahaan biyaha zamzamka ee qiimaha badan ee mubaaraka ee barakaysan ee nabigeena calayh salaatu wasalaam u ammaanay uma qaala wuxuu yidhi lowlaa an tuqlabu inan iga qaalib noqda haddaana ka baqaynin reer cabaasow lanazactu waan shubi lahaa xataa adaca alxabla ilaan xariga ka saaro calaa haadihi halkan ayuu yidhi yacni wuxuu la jeedaa caatiqa garabkiisa u jeeda iyo luquntiisa halkanaan keeni lahaa bu yidhi ceelkan la shubaayo ee biyaha laga keenayo inta anigana aan galo ceelka rito odaanteeda ku tuurto ayaan dadka shubi ku darman lahaa buy siduu camalka u fiican yahay laakiin maxaan ka baqaayaa hadba waxaa la dhihi nabi moxamed baa meeshan taabtay sala allah alay wasalam wuxuu shaqaduu nabiga qabtay iyo meeshuu nabigu istaagay baa nin walbo raba inuu sameeyo marka hadhow gacantiinay ka baxaysaa siqaayat ulxaaji iyo zamzamkiiyo waraabintii khidmadii gaarka inaheed ayaa hadhow nagu celiiliyaya sidaa darteed buu nabiga oga haray calayhi salaatu wasalaam masaalixduu fiirin jiray rasuulka iyo mafaasida wixii ka dhalan kara arrimaha uu samaynayo ayuu mar walba fiirin jiray sala allah alay slam culaysku u diidi jiray ummadiisa wa ashaara ilaa caatiqihi qoortiisuu nabiga alayh salaam ishaaray caatiqa yani garabkiisa iyo luqunta baaba wuxuu ku saabsanyaha maa jaa fi zamzam biyaha zamzam wixii ku arooray qisadooda waad garanaysaan isay ku timid maau zamzam wiilkii yaraa ismaaciil ahay nebiga ahaa saadiq alwacdi ilahay uu ku magacaabay ismaaciil ibnu ibraahiim khaliil الraxmaan markii meesha uu kaga tegey waa kii gaajo isagoo iyo oon sakaraad laha markii dambe ilaahay subxaanah wa tacaala halkaa ceel oga waxeeyey waa meel buura oo dhagax ah wax riigag ah iyo wax maaragtay ciidan ah iyo wax rag ah oo meeshaa joogana ma leh Ah, meel biyo ka dhow yihiinna ma aha waa meel u baahan in dhulka la gaarsiiyo wixii lahalla qodo la yidhahdo hadda qoditaan bay ku wadaan iyo tawsica iyo dheeraan bay ku wadaan ceel waxaa weeye biyihiisu aynan go-aynin haddii bannaanka laga marana aan bananka usoo bixin bananka ma soo baxayo ma qulqulayo meel ma gaarayo nabiga alay slam haajaruu tacliiqiyey markii biyihii ay aragtay naf baa hayse biyay u baahneed u dhimanayse waa biyo cuntana ah waana biyo waana cunto ma zamzam dacaamu ucmin buu nabiga alay salaam wa shifaau suqmin dacaamu ucmin Ah, markuu nabig alay slam xadii abu dar fi saxiix muslim abu dar alkifaari bil kaamilu iska cabaayey biyaha zamzamka wuxuu leeyahay xataa aan cayirayba waan ku cayiray bu abu dar alkifaari markaasuu nabigu wuxuu yihi acaamu ucmin weeyaan waaba cunto ah, abu daawud dawaalisi fii musnadihi wuxuu ku daray washifaau suqmin waana daawo oo cudurada lagaga daawoobaa meeqaa ku daawowday niyad wanaagsan iyo qanaaca iyo lilaahi nimaha dad u cabto wey shaki iyo iskaga day maa arrintu iimaan iyo caqiiday u noqonaysaa masalada haddaad saa u caqiidaysato ilahay waa kugu caafinayaa liqowli saadiq lmasduuqi sala allahu aleh wasalam nabigeena hadalkiisa wa shifaau suqmin fii xadiidi jaabir bni cabdillaahi fii sunan ibni maaja wa musnad axmedna wuxuu nabigu alay salaam yidhi maau zamzama lima shuriba lah wixii loo cabaa lagu helaa saasuu nabig alay salaam haddaad cunto u niyooto haddaad cabid iyo oon u niyooto inuu lagaaga saaro haddaad cilmi iyo aqoon iyo macrifo u niyooto caafimaad haddaad u niyooto lima shuriba lah wixii loo cabo unbaa mar walbaba la helaa xaafid ibnu xajar alasqalaani raximah llah hada alxaafid alcadiim saaxibu hada sharax fatxulbaariga ninka sharxay sheekhiisa cilmigiisaoo kale inuu yeesho ayuu cabay waxaa la dhihi karaa faaqa sheekha maxaa yeele kitaabkan asaga aad arkaysaan ayuuba sharxay ee bukhaariga ah marka eh, cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhuma saxaabigii jaliilka xabruulumma markuu cabaayay wuxuu dhihi jiray oo ku ducaysan jiray allahuma inii asaluka cilman naafica inii yslka cilma naafica warisqa waasica wacamala saalixa washifaa min kuli da warka ducada isku dusi jira washifaa min kuli da cilmi naafica iyo risqi waasica iyo camal saalix ah iyo daawo cudur kastaba ka daawoobo marka biyaha zamzamka ayaa laga sheekeynaya nabiga alay slam haajara wuxuu yidhi hadday dayn laheyd markii biyihii ay aragtay bay celcelisay saa u odayo xawd iyo darbay u samaysay low tarakatu lakaana caynan maciinan buu yidhi il waxay ahaan laheyd shubanta oo beeraha lagu waraabsado yay ahaan laheyd lakin hadda halkaa ma soo dhaafaysa mana go-ayso wax guyi maaha wa qaala cabdaan wuxuu yidhi akhbaranaa cabdullaahi ibnu mubaarak almarwasiy cabdaanna waa cabdullahi ibnu cuثmaan bnu jabala ibn abi rawaad almarwasi cabdullahi ibnu mubaarak almarwasiy qaala akhbaranaa yunis ibnu yaziid alayliy can الzuhriy can anas bn malik اlbasriy radia allahu canhu khaadimi rasuuli الlah qaal kaana abu dar radi allahu canhu wuxuu ahaa yuxadiثu kii sheega ana rasuul allah nabiga alayه الsalaam qaala inuu yidhi furija sakfii guriga aan ku jiray saanqaafkiisaa la fayday walxaal ana bimakata ay fii maka anoo maka jooga leylaة اisra wاlmicraaj qisadeedii wey asagoo gurigii umuhani buu joogaa laleeyahay meelahaas marka ana bimakata makaan oo jooga ayaa gurigii saanqaafkiisa la feeday jibriil baa ka soo galay halkaasaa lagala baxay rasuulka salى الlahu alيه alih wasalam fanazla jibriilu calayhi الsalaam malku jibriil baa halkaa ka soo degay fafaraja sadrii xabadkaygii buu dilaaciyey dilaac weyn baa la dilaacay nabiga alay salaam laga bilaabo halkaa dhuuntaa ilaa maraaqil badni halkaa xudunta agteeda intaasaa la jeexay rasuulka sala allah alay wasalam anas binu maalik wuxuu dhihi jiray nabigaa arki jiray dilaaciisa arki jiray sala allah alay wasalam halkaa gaadhsiisan abreshin aad u culus baa yaa nabiga lagu sameeyey laakiin waa abreshin malaa'ig amar alla wadata ay abreeshintadoo wax saameyna ay ku yeelatay male isla markiina si deg dega ayuu u daawoobay rasuulka alayh salam oo safar dheer ayuuba galay inamaa amruhu ida araada shayan an yaquula lahu kun fayakun wey ah, marka waa sidii baa ku dhamaat fafaraja shadri uma qasamahu bimaai zamzam biyihii zamzam buu ku dhaqay calooshaydi biyo ka fiican hadday jiraan nabiga waa lagu dhaqi lahaa sala allah alay slam biyo ka fiican marka ma leh uma jaa bitastin digsi buu nabi yuu la imaaday haddana min dahabin ka samaysan dahab mumtaliin laga buuxiyey xikmatan xikma iyo wa iimaana iimaan laga buuxiyey cilmi naafica way xikmada iimaan iyo cilmi naafica laga buuxiyey ayaa caloosha nabiga alayh salaam lagu shubay fa afraqahaa digsigii dhannaa ee iimaanka iyo xigmadaha wuxuu ku gembiyey fii sadrii xabadkaygi ah, marka horena calaqatu shaydaan shaydaanka meeshuu ka waswaasinayay baa inti laga soo saaray ba haadaa xadu shaydaani minka shaydaanka meeshuu kaa degaayey kaa waswaasinayay wabataa waaba la turayba marka calooshiisii baa haddana nabiga alay salaam la cabeeyey oo iimaan iyo xigmad laga buuxiyey oo loo diyaariyey inuu jawigaas iyo fadahaas iyo hawadaas iyo masaafada intaa leeg inuu u gegsan karo ayaa loo diyaariyey rasuulka alayh salaatu wasalaam waad aratay dadkan hadda oo waxyaalaha er, aada sabadan weyn ee muxuu ahaa daata xubuga ah ee xijaabka ah ee albaabaha leh wax gaari kara ma leh idan la'aan laakiin inta kale waa la aadaa markay aadayaan intaasoo waxbay isku xidhayaan oxygen bay qaadanayaan culaysyo badan bay sasaarayaan sayidan leannu qaraarkii baa laga tegay ard alqaraar dhulka waa dhul sugan oo kuwa lakin meesha markii la tago waxaan maqlay waxaad meel sugnaanshaha qofka dhan awooddi oo ka dhan baa ka tegaysa awooddi baa ka tegaysa Ah, marka waxyaalo waa inuu adeegsado oo lagu dhejiyo lagu talagalay nabiga alayh salaam waxaasoo dhanba marka waxaa ku filaalay shaqadii ay ku sameeyeen malaa'igta jibriil iyo mikaa'iil halkaasa iimaan iyo xikmad intii laga buuxiyey ayaa halkaa la mariyey rasuulka calayh salaam isrihii baytulmaqdis baa la geeyey micraajkii haddana samada halkaa laga galay uma akhada biyadii gacantayda u iqabtay facaraja bi ila samaai dunya samadan sokee samaa dunyaha ayuu ila aaday aadan baa loogu tegay calayhi salaatu wasalaam waa la sii socday ilaa samada toddobaad la dhaafayba oo halkaa xataa lasii gudbay oo sidrat muntaha la dhaafay baytulmacmuur la dhaafay halkaasuu nabiga alayh salaatu wasalaam uu tegey meelaan qof tagay bini aadam uusan jirin qaala jibriil baa li khaazini sama samadan khaasinkeedii wuxuu ku yidhi qofkii u taagnaaye ilaalinaya albaabkeeda sama adduunyaha iftax naga fur qaala khaasinka wuxuu yidhi man haada waa kuma qofka naga fur leh qaala jibriilu waa jibriil soo maarati marka jibriil weeye yaa kula socdaa lasii raaciya muxamed buu yidhi ma fasax baad yu wataa haa ada reer reer samaa tahay jibriil adi reero samaa tahay waa gurigaadi muxamed idan mu wataa ha buu yidhi soo daa marka waa laga furay halkaa marka dalaq laskama dhigi kara wax u dhawaan kara ma leh xadaثna mحamed ibnu salaam akhbarana alfazariy can caasimin axwal can shacbiyi caamir ana ibna cabaas radia allahu canhuma cabdullahi bn cabaas xadaahu qaal saqaytu rasuula اllahi salى اllah alay waslam min zamzama nabigaan waraabiyey biyihii zamzam fashariba waa cabay wahuwa qaa'iman isagoo taagan qaala caasim baa wuxuu leeyahay faxalafa cikrima cikrima mawla bn cabaas wuxuu ku dhaartay maa kaana yowmaydin ilaa calaa baciiri nabiga alayh salaam hashiisuu ku fadhiyey ma taagnin saasuu leeyahy ibnu cabaas muxuu ku yidhi shariba wahuwa qaama isagoo taagan cikrimana wuxuu leeyahay taagnida hashaa taagnoode asagu nabigu hashiisuu ku fadhiyey ee ma taagnin waxaa soo aroortay nabiga inuu nahiyey alayh salaatu wasalaam an yashriba eh, qofku inuu cabo qaa'ima isagoo taagan inuu cabo isagoo qofku taagan nahyi baa ku soo arooray nahyigaasuu marka u arkaa taxriim inuu yahay inuu xaaraam keeni karo laakiin xadiidkan asagaa wuxuu faa'iideynayaa nabiga wuxuu nahiyey isaga in lagu cabo hadduu nabigu wax nahiyo wixii uu reebayna uu sameeyo waxay tusaysaa nahyigaa inuuna taxriim ahayna tanziih uu yahay samaynta uu sameeyeyna bayaanuljawaas inay bannaan tahay oona xaaraama ynan ahayn buu tusaya hadduu nabigu wax amro oo amar uu shay amro wuxuu amrayna uu ka tagana waxay tusaysaa amarkaa wujuub inuuna ahayn saarifkuna waxaa weeye ka tegiddanadii uu ka tegey ayaa waajibnimada ka sarfinaysa marka sidaas weeyaan oo awaamirtu ilzaam iyo hayru ilzaam bay faa'iideeyaan nahyiguna tanziih iyo taxriim buu faa'iideeyaa marka nabiga istaagga ha ah ku cabina markuu lahaa waa laga fiican yahay bay ahayd laakiin haddaad arto qof istaag ku cabaaya waa u bannaan tahay bayaanu jawaas wey waase laga fiican yahay laakiin nabiga calayh salaam bayaanujawaas wuxuu u samaynaya asagu ajir buu ka heli lannahu inay bannaan tahay buu dadka gaarhsiinaya gaarhsiintaasoo ajir ku heli rasuulka sala allahu alayh waali wasalam marka isagoo taagan ayuu cabay ama cikrada wuxuu leeyahay ma kaana yowmaidin ilaa calaa baciiri hashiisuu saaraa ijtihaad u ijtihaada wey waa ijtihaaday radia allahu canhu baabu dawaafi lqaarini qofka qaarinkaa dawaafkiisa qaarin yaa la yidhaahdaa man jamaca alxaja walcumra fii safratin waaxida a xaji cumru isku daray ixraabkii niyadii labayk allahuma xaja wa cumra ayuu yidhi qofkaasi xaj iyo cumro isku daray ma laba dawaaf iyo laba sacyo baa laga rabaa mise hal dawaafi hal sacyi baa laga rabaa jamhuurulculamaa waxay leeyihiin dawaaf keliya iyo sacyi keliya lagu leeyahay hadduu sacyiga bayna safa walmarwa la samaynaayo uu la imaado bacda dawaafi lquduum dawaafka dawaafulquduumkee u horeeya marka la imaana la dawaafayo kadib hadduu sacyiga ku daro hadhow markuu ka soo laabto carafe iyo dawaafurukniga uu la imaanayo sacyiga ma soo celinayo kii horaa ku filan hadduu dib u dhigtana waa heli karaayo dawaafuifaadaha eh, gadaashiisa uu sacyigii bayna safa walmarwa uu ka dhigto ayadana waa u bannaanta jamhuurtu saasay qabaan bikhilaafi alaxnaaf xanaaftu xanafiyadu waxay qabaan in laba dawaaf iyo laba sacyi uu leeyahay qofka qaarinka ah laba dawaaf iyo laba sacyi buu leeyahay bay leeyihin taasna marka xadiidkaasa lagu radinaya musanifka xadiidkan uu keenayo ayagaa lagu radinaya xadaanaa cabdullahi bnu yuusuf atanisi <clears throat> qaala akhbaranaa maliku ibna anasin can ibni shihaab الzuhri can curwata can caaisha radi allahu canha qaalat baa ku jirta kharajnaa waan baxnay maca rasuuli الlah nabiga mi ciise alayh الsalaam fi xajaة الwadaac ayaan baxnay nabiga la socona faahlalnaa bicumratin cumraan xarmanay ayaga iyo dadkii lamidkaa wey dadka qaar xaj bay niyoodeen qaar xaj iyo cumray isku dareen qaar cumray niyoodeen kadib baa lakala bixi doonaa oo waxaan hadiyo wadin waxaa la yidhi xajkiisa cumro bedel baa la yidhi wixii hadiyo wadana xajkaada wade wada oo ma xalaaloobaysid inaad ka gowrac baa la yidhi uma qaala wuxuu yidhi nabiga calayh salaam man kaana macahu hadyun ninkii hadye maciisa u yahay xoola uu gowrici rabo xaramka iyo masaakiinta xaramka uu gowrici rabo qofkii wada falyuhillaha xarmada bilxaji xajkiisii iyo walcumrati cumraha isku daroo ha niyoodo uma laa yaxilu ma xalaaloobayo xataa yaxila minhumaa ilaa xajkiiyo cumrada uu ka bogo dawaaf ka horreeyeen dawaafaba waan xalaaloobi ma dhihi kartid adoo qaarin ah oo xaj iyo cumra isku daray ilaa aad xajki ka soo gabagabayso maalinta yowmuxajilakbarkee tobankaa taxalul awal la imaa taxalul awal wuxuu bilaabanaya jamratu caqaba markaad tuurato oo aad timaha xiirato gawrici isagana intaa markaad la imaato waxaan haweenahayn ba xalaal kuu noqon haddaad sore u soo socotood maka intaad imaato dawaafka la imaatana xalaal taxalulkii labaad baad xalaalowdayoo xataa xaaskaadii xalaal bay kuu noqon marka qofka hadduu xaj iyo cumro isku daro dawaafka ugu horreeya kuma xalaaloobi karo hadalkaasna waxaa lagu radinayaa cabdullaahi binu cabaas radia allahu canhu ardaa oo wuxuu qabay qofka hadduu imaado maka ama xaj ha wato ama qaarin xaji cumro isku dara ha noqdo ama muctamir ha noqdee dawaafkiiba hadduu la imaado waa xalaaloobayaa buu leeyahy shaa am aba buu raacin jiray wuxuu raacin jiray shaa am aba ama ha yeelo ama ha ogolaan ama in ogolaan waa xalaal wuxuu dariishan jiray qowluhu tacaala uma maxiluhaa ila bayt alcatiiq buu dariishanaya meesha lagu xalaaloobaya bayt alcatiiq wey bayt alcatiiqna waa kacbada haddaaba dawaafta xalaal baad noqotay buu leeyahy arrintaa markaa laysa calaa idlaaqihi jamhuur ahlicilmi iyo saxaabada adiladan soo socota ayaa caddaynaysee haddaad cumro ku tagto dawaafka kacbada aad dawaafto iyo sacyiga bayna safa walmarwa iyo timahaad gaabsataad ku xalaaloobi haddaad xaj iyo cumro isku darto ama aad tahay xaaji keliyana ilaa xajkaad ka soo begto dawaafulquduumka u horeeya kuma xalaaloobi kartid allaahuma inaad xajkaada cumro u bedeshay oo aad fasqu lxaji ila alcumra aad la imaatay cinda alqaa'iliina cadamulfaski dad kale lama fasakin xilliga nabigana khaaskuma ahayn kuwa le haddaad qaadato waad fasaki kartaa xajkaadii laakiin xajkii baan wataa haddana dawaaf ilquduum baan ku xalaaloobi ma dhacayso waa kuwa adiladii musaa wada marka baaib wuxuu leeyahay uma laa yaxilu faahlalna bcumra uma qaala man kana macahu hadyun falyuhila biاlxaji wاlcumra uma markuu xajkii cumradii uu xarmado laa yaxilu ma xalaaloobayo xataa yaxila minhuma ilaa labadooda uu ka soo dhammeeyo o ka xalaaloobo faqadimtu makata makaan soo galay bay tiri caaisha wa ana xaaid anoo xayl qaba meel sarif la yidhahdo maka agteeda xaydkuyuu ku dhacay falamaa qadaynaa markaan bognay xajanaa xajka anagii arsalanii maca cabdiraxmaan nabiga alah salam baa i diray cabdiraxmaan bin abubakar walaalkeeda ayuu i raaciyey ila tanciimi tanciim ayuu yidhi gabadhan gee oo ha ka soo cumraysato leanna ayadaa ku raalli noqon weyday xajkeedii cumradeedii hore ee xaada ku dhacday nabiga calayh salaatu wasalaam markuu yidhi xajka ku dar oo xaj iyo cumro ay isku dartay qaari noqotay waxay tii waxaan rabaa cumro gaaraan rabaa sidii gabdhihii kaleba ay sameeyeen marka tanciim baa loo diray faxtamartu waan soo cumraystay faqaala sala اllah alay slam ba wuxuu yidhi haadihi cumradan makaanu cumratiki cumradaadii aad rabtay keligeed inaad la imaato bedelkeedu weeye hadda waa haysataa cumro keligeed aad la timid fadaafa aladiina ahalluu kuwii way dawaafeen ahalluu bilcumra kuwii cumro soo niyooday ee nebiga la socday way dawaafeen kacbadii uma xalluu way xalaaloobeen ikhtisaar baa ku sugan dhaafa way dawaafeen haye maxaa lagu daraya uma sacoo way saciyeen bayna safa wamarwa haye uma qasar way gaabiyeen tilihii markaasay alaaloobayaan ka markaasay xalaaloobayaan uma daafuu waxay dawaafeen haddana dawaafan dawaaf aakhare kale dawaafkana waa sacyi baa loola jeedaa sacyi kale loo yimaadeen aakhare kale bacda an rajacuu min mina markay mina ka soo noqdeen dawaafkii ifaadihina way la imaanayaan sacyigii bayna safa wamarwa way soo celinayaan waa kuwa kuwaas kuwii cumro intay la imaadeen cumradii ku xalaaloobay way iska fadhinayaan iyagoo dharkoodii xidhay oo ishagaajiyey oo xalaala markii yowmu tarwiye la gaaray xaj haddana niyoonayaan xaj bay niyoon cumradii len dhammaatay marka xajka ay xajiyeen dawaaf ifaado la yidhahdu leeyahay dawaaf ruknia sacyu bayna safa walmarwana waa leeyahay saas way macnaha uma xalluu uma daafuu dawaafan aakhara bacda an rajacuu min mina markay mino ka soo laabteen yowmulaxaad maalintii tobnaad jamratulcaqaba ay soo tuurteen dawaafkii kacbaday dawaafayaan wa ama aladiina jamacuu kuwii jamciyeyse bayna alxaji xajka iyo walcumrati cumrada kuwii jamciyey fainamaa daafuu waxay dawaafeen dawaafan waaxidan soo maarat kuwii xaj iyo cumro intay jamciyeen aan xalaaloobin marka horeba hal sacyi bay la imanayaan daafuu waxay dawaafeenta waxaa weeye waxay sacyiyeen dawaafan sacyi waaxidan oo keliya hal sacyi sacyigaasi bayna safa walmarwa ama dawaafulquduumka ha raaciyaano ama dib ha dhigtaano dawaafulifaadaha galaashisa la imaadaano daafuu dawaafan waaxidan ay sacow sacyan waaxidan baa loola jeedaa amaa xagga dawaafiha marka laga hadlaayo kacbadaba dawaafi saddex bay leeyihiin ninka qaarinkaa ah, ee xaj iyo cumro isku daray ama xaj keligii la yimid oo mufridka meeqa dawaaf buu leehay ya saddex buu leehay saddexdaa ayagaa ah, hal baa rukni ka ah kow midka koowaad waxaa la yihahdaa dawaafuulquduum baa la yihahdaa miyuu ku xalaaloobi maya kuma xalaaloobaayo tabti buu dharka u qabi labadii goobu sidii u qabay tarwiyaa la gaari wuu sii soconi carafuu tegi waa soo noqoni tobnaadkii markii la gaaro yuu haddana maka ku soo noqon asagoo dabki tabka dalka u qaba hadduu dee taxaalul taxaalul awalatu la imaado xalaaloobu heli kara iska siibo makau imaan calaa kuli xaal muxuu la imaan marka maalintaas haddana dawaafu lifaadu la imaan dawaafu ruknina waa la dhahaa dawaafu ziyaarana waa la dhahaa waa midka lagu xalaalooba midka asagaa markuu hadhow inuu guuro rabo oo ayaamu nafriga ay soo dhammaadaan iyo jamaraadka iyo dhagaxtuurka ay soo dhammaadaanna muxuu samayni dawaafu widaac buu samayn waa waajib asagana cinda bacdi ahlicilmi qaarkood waa suno qabaa jira warka halkaas saddexdaa dawaaf buu la imaanayaa saddexdaa dawaaf laakiin ninka cumro intuu la imaaday dawaafkii cumrada la yimid sacyigii cumrada la yimid timihiisi gaabsaday xalaaloobay xaj buu haddana gaar oola imaani xaj markuu gaar oola imaado dawaaf iyo sacyi haddana waynu soo celiyaa kii laakiin xaj iyo cumro isku daraan xaj kale la yimid muxuu leeyimid meeqa sacyi hal sacyi buu la yimid dawaafku waa saddex baa nidhi laakiin sacyigu waa meeqa waa hal dawaafulquduumka haddaa rabta gadaashiisa dhig oo ha kaa dhacaba meehe dawaaful ifaadaha gadaashiisa dhigoo dib u dhigo labada abay kuu taallaa marka wuxuu leeyahay وأma اladiina jamacuu bayna الxaji والcumra kuwii xajka iyo cumrada jamciyey qaarinkaha fainamaa طaafuu waxay dawaafeen dawaafan dawaaf waaxidan keliya wa sacyan sacyi waaxidan oo keliya yani dawaafkii rugniga baa loo wadaa dawaafu rugni haddii laga wado agga dawaafyaha arkaanta haddii laga wado hal dawaaf bay leeyihin waa loo jeeda laakiin hadda dawaafkan sacyi baa loola jeedaa waxaana lagu radinaya saan sheegnay xanafiyada madhab alxanafiya oo qabo laba sacyi buu leeyahay qaarinka xadaana yacquub bn ibraahim dawraqi qaal xadaana ibnu culaya ismaaciil can ayuba ibn abi tamiim sakhtiyaani can naafici nawla bni cumara ana bna cumar radia allahu canhuma dakhala bnahu cabdullaahi waxaa u soo galay wiilkiisii cabdullaahi binu cabdilaahi baa usoo galay cabdulaahi wiil cabdullaahi bn cumar wiiluu dhalay buu cabdullaahi bixiyey way bannaan tahay inuu inuu qofku magaciisa oo kale ilmihiisana u bixiyo waa heli karaa cabdullaahi ibnu cabdillaahi wasalka hore waxay dhihi jira carabta qofka ilmihiisa magaciisa inuu bixiyo ma aha laakiin hadduu aabbuhu dhinto ilmaha caloosha hooyada ku jiro ilmaha magaca aabihii in loo bixiyaa fiican ayay dhihi jireen laakiin haddii asaga oo nool magacii aabbihii loo bixiyo aabbihii baa dhiban saasay qabi jireen aabbaha dhibanoo meesha ka bixi halkaa magac ma wada yeelanayaan warkaasaa markaa waxba inuu ka jirin cabdullaahi bnu cumar cabdullaahi ibnu cabdillaahi iyo cubaydullaahi ibn cabdilaahi iyo bilaal ibn cabdilaahi iyo waaqid ibn cabdilaahi intaba way jireen ibn cabdilaahi way badnaayeen naam wuxuu leeyahay dakala ibnahu cabdullaahi ibn cabdilahi baa u galay wa dahruhu cabdullaahi binu cumar gaadiidkiisina fi daari daarta ku xidhan yihi dahrigan waxaa loo jeedaa gaadiidki gaadiidkii la rukuubaayey ee uu ku xajin lahaa waa uu diyaar halkaas ugu xidhan yahay neefkii geelaha ee uu rabay inuu ku xajiya iyo rukuubkiisii xaj buu isku diyaarinaya waana xilli fitan ay taagantah oo maka ay dagaal iyo dhibaato ay ka jirto saxaabadii ee maxaan ujeedaa taabiciin saxaabada ahaa way ku wada jireene muslimiintii baa isku kacsan cabdullaahi binu zubayr markii yaziid binu mucaawiya uu dhintay yaziid binu mucaawiya markuu dhintay yaa cabdullaahi binu zubayr lama mubaayacooday reer maka iyo reer madiina iyo reer daa'if asagay la mubaayacoodayna khaliif ka dhigteen amiir ka dhigteen marwaan binu xakamna reer shaam baa asagana la mubaayacooday dagaal buu soo qaaday muddo yarba marwaan waa dhintay cabdulmelig oo wiilkiisaa shaqadii la wareegay asagao ciidan weyn intuu keenayba uu reer madiina soo xaaqay kadib buu deena maka imaaday dagaalkii marka maka xajaaj binu yuusuf baa hogaaminayey cabdullahi binu zubayr halkaasaa lagu dilay marka maalmahaas arrimaha ay socoto weeyaano carruurtiibaa aabbahii la hadli rabaa oo aabbow cabdullahi bin cumarna wuxuu nin xaj badan bu ahaa sanad kasta waa xajin jiray waxay ku yidhaahdeen faqaala waxay ku dhaheen wiilkiibaa wuxuu kale u yimid inii laa aamanu aaminkamiihi an yakuuna alcaama sanadkan inuu ahaado an yakuuna alcaamu sanadkan bayna annaas dadka dhexdiisa qitaalun dagaal dadka dagaal inuu dhexdooda maro oo laysku dagaalamo saansaan colaadeed yaa jirta oo labada ciidan baa shar fadhiya maka duleedkeeda fayasuduuka inay kaa reebaan cani ilbeyti kacbadii ood gaari weydaan ka baqi falow aqamta haddaad iska nagaan lahayd ma iska joogtid in badan baad xajisay faqaala cabdullahi bn cumar waa diiday wuxuu yidhi qad kharaja rasuulu llahi sala alla alay slam nabigii ilaahay baa baxay wixii oo xilli fitne ay taagan tahay oo gaalo weliba ay haysata mako faxaala waxaa kala xeeray xiray kufaaru quraysh gaaladii quraysheed baynahu nabiga iyo wa bayna albeyti kacbadii ayay kala teedeen waa u diideen inuu kacbadii gaaro markaasuu halkii ku taxalluloo ka soo laabtay fain xiila haddii la kala manciyo bayni aniga beytka iyo kacbada afcalu waxaan samayni kama facala rasuulu llahi sala اllah alيه wasalam siduu nabigu sameeyey laqad kaana lakum fii rasuuli اllahi uswatun xasana in badan bu soo deliishan jiray cabdullahi bin cumar ayaddaas nabigii ilahay dayashaa inigu sugan xaaladihii nabiga ku noolaa fi lmanshati wاlmakrahi sida alla siduu nabigu alayh salaam u samayn jir maan samaynayna uma qaala wuxuu yidhi waa soo dhaqaaqay marka ashhadu ushidukum waxaana maragelinayaa anii anigu qad awjabtu maca cumratii marka hore cumru soo niyeelay kadib wuxuu yidhi cumradaydii waxaan maceeda yeelay xajan xaj baan yeelay awjabtu waa niyooday maca cumratii cumradayda adigu ogeedeen xaja xaj baan dhexgeliyay oo qaarin baan ahay buu yidhi maxaa ah, yeele xajka iyo cumrada wa isgeli karaan hal camal unbana lala imaani qaala uma qadimat wuu soo galay maka wax hor istaagay ma laha fadaafa waa dawaafay lahumaa xajkii iyo cumradii dawaafan waaxidan hal dawaafa iyo sacyan waaxidan hal sacya hal sacya hal dawaaf bay leeyihiin qor haddaad qaarin haddaad tahay dawaafkii cumradana dawaaf ma laha muxuua xajkana dawaaf ma lehee hal un bay isla leeyihiin xadaanaa qutayba ibnu saciidin qaala xadaanaa leyf can naaficin ana bna cumara radia allahu canhuma araada alxaja xaj buu doonay caama nazala alxajaaju sanadkii xajaaj ibnu yuusuf uu ku dul fadhiistay oo dul degey bibni zubayr cabdullaahi binu zubayr maka joogo uu xisaarka ku sameeyey iyo cunaqabateen iyo isweerka uu ka qabtay faqiila lahu waxaa lagu yidhi ibnu cumar ina annaasa dadku kaa'inun baynahum dhexdooda waxaa ahaanayo o dhacaaya maanta saan aragno qitaalun dagaal baa jira wa inaa nakhaafu waxaana ka baqaynaa an yasuduuka inay ku manciyaan oo kaa reebaan ood gaarib weydo faqaala ibnu cumar wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana dabeesho wanaagsan baa nabiga ilahi inagu sugan idaa idan idan haddii lay reebo asnacu waxaan samayni kamaa sanaca rasuulu اllah siduu nabiga ilaahi salى اllah alيه wasalam sameeyey oo kale inii ushidukum waxaana ina maragelinaya o ina maqashiini anii qad awjabtu inaan niyooday cumratan cumro ayuu yihi marka hore cumru niyooday uma kharaja waa baxay xataa ida kaana bidaahiri اbayda meeshaa bayda la yidhahda dilxulayfa agteeda weeyaane halkaa markuu dusheeda marayo yuu qaala yidhi maa shaanu اlxaji wاlcumra xajka iyo cumrada shaanigoodu ma aha iyo xaalkoodu ilaa waaxidun waa un hal un oo haddaad cumro iyo xaj isdhex geliso hal dawaaf hal sacyi hal camal un baad wadani ushiidukum marka waxaan mara gelinayaa anii qad awjabtu inaan niyooday xajan xaj maca cumratii cumradaad igu ogeyle maceeda waahdaa hadyan hadduu qaari noqday hadyaa laga rabaa faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyigaasi qofka cumro niyooda ee xaj ka dabageeya iyo qofkii xaj iyo cumro isku dara labadaba way u taallaa hadyaa laga rabaa waahdaa hadyan hadyuu soo kaxeeyey ishtaraahu biqudayd meel qudayd la yidhaahdo aminkan waa qaryo oo jaamico eh meesha ayada ah ayuu markaa hadye ka soo kaxeeyey biqudayd walam yazid kama ziyaadinin calaa dalika intaas hadyadiisuu soo kaxeeyey camalkii xajki iyo cumrada waa isdhex geliyey hadyadiisii markuu xaramka imaadana waa dawaafay falam yanxar ma gowricin hadyadii walam yaxilo ma xalaaloobin min shayin shay xaruum inuu ka xaaraam ahaa wixii qofka xaajiga loo diiday kama xalaaloobin dawaafkii uu kacbada dawaafay hore laguma taxallulayo wey walam yaxliq timihiina ma xiiranin walam yuqasir mana gaabinin timihiisii oo dawaafuulquduumkaasi wuxuu kaa bedelaya ma laha xataa kaana yowmu naxri ilaa maalintii yowmu naxri laga gaaray oo mashaacirtii kale o dhan intii lasoo sameeyey manaasigtii xajka iyo acmaashii xajka maalintii tobnaad la imaaday dhagaxtuurkii kadib deenna ayuu fanaxara gowracay oo waxalaqa uu timihii xiirtayoo taxallul awal uu taxallulay makuu yimid oo dawaafkii ifaadihii buu la yimid wa ra'aa wuxuu arkay ibnu cumar an qabqadaa inuu ka asaxay oo u guday dawaaف اxaji xajka dawaafkiisii iyo wاlcumrati cumrada dawaafkeedii biawaafihi اأwl dawaaf waa la yhah sacyina waa la dhihi karaa lannahu sacyiga bayna asafa wاlmarwa ayaguwa dawaaf baa la yihahda walidalika ilahi wuxuu leeya in asafa wاlmarwa min shacaa'ir الlah faman xaja اlbayta wاctamara falaa junaxa calayhi an yطawafa bihima ba lyidhi marka dawaaf waa lagu magacaaba sacyiga marka wuxuu u arkay sacyigiisi dawaafulquduum markuu yimid oo la imaada dawaafulquduum uu dawaafay sacyigii bayna asafa wاlmarwa uu la yimid inay ku filan tahay buu arkay marka markii dambeed waaflifaadlaha uu la yimid waxba sacyigii beenay safaa waa mar uma soo celinin wa ra'aa an qad qadaa inuu bogay ama uu ka asaxay ama uu u guday dawaafalxaji xajka iyo walcumrata cumrada sacyigoodii biawaafihi alawal sacyigiisi hore inuu kaga filaabay buu u arkay wa qaala ibnu cumar radi allahu canhuma kadalika sidaa aan sameeyey yufacala rasuulu llaahi sala allah alay sl nabigana sameeyey sanadka marka dagaal ma dhicin xoogow eh, dagaalka isaga ahaa wuxuu eh, cabdullahi bn zubayr markaa lama dilin lama dilin laakiin manjaniiq buu la dhacay kacbada xajaaj binu yuusuf ninkii dhibka badnaa kacbadii buu dhaawac gaarsiiyey xujaydii o dhan baa aragtay caalamkii islaamka meel kasta ka imaaday baa wada arkay waana u kaadiyey ilaa dadka ay ka arkaan inuu hagaajiyo waa diiday markay dadka arkeen kadib ayuu intuu dumiyey buu kacbada dib u dhisay cabdullahi binu zubayr kadibna xajaaj baa haddana dumiyey oo halkii ku soo celiyey baabu dawaafi calaa wudu in la dawaafo kacbada wixii oo la weyse qabo shuruudda dawaafka waxaa ka mid ah weyse qab xadaana axmed bnu ciisa xadaثana ibn wahbin cabdullahi bn wahb اlmasri xanafiyada waxay qabaan waxba shardi ma aha ayay qabaan jamhuurtaa qabta in weysada ay shardi tahay qaala akhbaranii camr ibn اxaariثin can moxamed bn cabdiرaحman bn nawfl اlqurashi mawlaahum anahu sa'ala curwa curwa bn zubayr ama wuxuu aha yatiima curwa weeyaane yatiima curwa weeyaan sa'ala curwata bn zubayr faqaala qad xaja الnabiyu salى الlaه alay slam nabigaa xajiyey faأkhbaratnii caaisha radi allahu canha waa xadiidka xalay aan soo maraye ninka la yidhaahdo moxamed bin cabdiraxmaan uu curwo weydiinayay nin baa soo suaalayey nin baa su-aalayey ora soo weydii ah, markii kacbada la dawaafo dawaafulquduumka lagu xalaaloobi karaa maya markuu yihi wuuu yii nin baa qaba ibn cabaas buu ujeedaa nin baa qaba markaasu wuxuu yihi ninka dha curwa binu zubayr ninkan kusoo dirsanaya muu ii imaada aniga ani muu ii imaada buu yihi ah, dadka qaar waxaa jira moogtahay meelaha un adi aan taas kuusoo qaabilayn ah, taas kugu imaanayn oo qof soo dirsani oo wax saaxiixayno ujiru soo si aan rabin markaasu wuxuu yidhi aciraaqiyu ma ciraaqi ba ah, ninka ku soo dirsanaya niman dhib badan bay ahan ciraaqiyiinta oo xagga tacanudka su-aalaha iyo ku adadag dhib badan marka ma ciraaqi ba tii marka jawaabteedu waa tan inaan haddaad dawaafto dawaafka asaga ah ee aad kacbada dawaaftay dawaafka kacbada aad dawaaftay inaadan ku xalaaloobi karin ilaa laga gaaro yowmu naxri haddaad xaaji qaarina tahay ama aada mufrid tahay wuxuu leeyahay qad xaja nabiyu faahbaratnii caaishatu caaisha waxay ii warrantay radi allahu canha ana awala shayin wixii ugu horreeyey oo badaa bihi nabiga uu ku bilaabay xiina qadima markuu maka yimid annahu tawada'a waa weysaystay nabiga calayh salaam uma daafa bilbeyti kacbadii buu dawaafay uma lam takun cumra dawaafkiisaasi sida cumro oo kale kumuuna xalaaloobin nabiga calayh salaatu wasalaam lam takun cumra cumro maynan ahaanin wuxuu ka wadaa yacni sida cumradii oo kale kumuuna xalaaloobin uma xaja abubakr radia allahu canhu abubakar baa xajiyey fakaana awala shay wixii ugu horreeye badaa bihi uu ku bilaabo adawaafu bilbeyti kacbaduu dawaafay abubakar xilligiisii uma lam takun cumratu cumrana mayna noqonin oo sida cumro kale dawaafka kumuuna xalaaloobin uma cumaru radia allahu canhu midla dalika sidaasoo kale asagana sameeyey uma xaja cumaanu radia allahu canhu ba asagana xajay xilligiisii fa waxaan arkay awalu shay wixii ugu horreeyey oo badaa bihi uu ku bilaabay intaa hore caaishu ka sawirinay laakiin cumaan curwo wuu soo gaaray cumaan curwo wuu soo gaaray oo asagaa arkay raytu marka cumaan w cumaan waan arkay buu leeyahy waxaa kale laakiin caaisha ayuu ka warramay fara'aytu awalu shay wixii ugu horreeyey oo badaa bihi cumaan uu ku bilaabay addawaafu bilbeyt kacbadoo la dawaafa ayaa ugu horraysay uma lam takun cumratu cumro mayna noqoninoo sida uu ibnu cabaas qabo dawaafkaasa lagu xalaaloobi mayna dhicin uma mucaawiyatu wa cabdullaahi ibnu cumar ayaguna way sameeyeen uma xajajtu maca abi azubayr aabbahay maciisa azubayr binu cawaam aniga curwa aabbahay zubayr ayaan la dawaafay oo la xajiyey fakaana awala shay wuxuu ugu horraysay oo badaa bihi uu ku bilaabay kacbada markuu yimid addawaafu bilbeyti bay ahayd uu dawaafay uma lam takun cumratu cumro mayna noqoninoo kumuunan xalaaloobin uma ra'aytu almuhaajiriina walansaar muhaajiriin iyo ansaar oo dhan baan arkay oo yafcaluuna sidaa un yeelaya oo qofkii xaj ku imaada xajkiisaas ilaa uu soo dhammaysto ayaamul acmaasha xajka yowmu naxri laga gaadho muunan xalaaloobi jirin uma lam takun cumratu cumro mayna noqon jirinoo xajkoodaasi markay dawaafaan dawaafka u horeeya sida cumroo kale mayna taxalluli jirin wixii ah ku saabsan xajka in cumro loo bedelo waa masale kale laakiin xajkaas anaa wato oon iska bedelin ayaa intaan taxallulan haddana xajki sii wadani oon xajki sii qaabsanaya yoomunaxriga haddana sii aadaya ma jirin ama carafa uma aakharu man ra'aytu waxaan arka qofka ugu dembeeyey oo facala samaynaya daalika arrinka ibnu cumarkan hadda nool weeyaan buu leeyahay uma lam yanqudhaa cumratan uma lam yanqudhaa cumratan cumro oomuna bedelin xajkiisii markuu dawaafay wa ibnu cumar dadkaa hore ee tagay iskaba dhaafee ciraaqiya meelaha hadda taagan ayuu marata u jeedaa wuxuu leha wa ibnu cumar ibnu cumar waaba kan cindahum agtoodu jooga waa nool yahaye falaa yas'aluunahu may su'aalaan maxay u su laayihiin walaa axadun qof ma jiro oo miman madaa dadkii tagaya maa kaanuu yabda'uuna kumayna bilaabin jirin bishayin shay xataa yadacuu aqdaamahum gomadahooda ilaa ay ka keenaan oo ka dejiyaan min min min awalu meesha awal waxuu qaraabu jirtaa waxaa ku fiican in halka la geliyo marka u horaysa awalu in la geliyaa fiican ma kaanuu yabda'uuna bishayin xataa yaldacu aqdaamahum awal marka ugu horaysaba min adawaafi dawaafka ilaa ay gomadahooda kadejisi ka dejiyaan bilbeyti kacbada la dawaafayo uma kadib bay lam yaxilluuna xalaaloobi jirinoo xajkoodii way sii wadan jireen ah, waxa ugu horeeya marka xataa yadacuu maa kaanuu yabda'uuna bishayin shayna kumayna bilaabi jirin aan ka ahayn dhawaaf saas ka wadaa xataa yadacuu ilaahay ka dejiyaan wax kale kumayna bilaabi jirin aqdaamahum gomadahooda min adawaafi bilbeyt marka u horraysa ilaa ay dawaaf kacbada ka bilaabaan markay dawaafaan uma laa yaxiluuna mayna xalaaloobi jirin bikhilaafi maa dahaba ibnu cabaas ibnu cabaas radi allahu canhu suu ku tegaysa khilaafsan waqad ra'aytu ummii hooyaday baan arkay buu leeyahay curwa binu zubayr asma binta abubakar wey wa khaalati habaryartay waa caaisha radi allahu canha radi allahu canhu jamiican xiina taqdamaani markay soo galeen oo maka soo galeen laa tabtadi'aani maynan ku bilaabin bishayin shay awalo ka horeeya min albeyti beytka kacbaday ku bilaabi jireen taduufaani bihi kacbaday dawaafi jireen uma laa taxilaani maynan xalaaloobi jirin intaasoo nusuusa wuxuu usoo aruurinaya cabdullaahi bnu cabaas radia allahu canhu oo leh ama xaaji aho ama qaarin ahaoe eh, haddaad kacbada dawaafto waad xalaaloobi arrintaasu intaasu adila usoo aruuriyey waqad akhbaratnii ummi hooyaday waxay ii sheegtay xagga cumrada u imow haddaad cumro u imaato ood kacbada dawaafto haa waad xalaaloobi wuxuu leeya waqad akhbaratnii ummii hooyaday waxay u warantay asma annaha ahalad inay xarmatay hiya ayada iyo wa ukhtuha walaasheed wzubayr iyo zubayr binu cawaam wa fulanun hebel wa fulaanun hebel bicumratin cumro ayay niyoodeen falamaa masaxuu rukna markay masaxeen arukna jamratmxua xajaru asadkii xajaru asadka loo jeedaay dhaqaaqa jooji cabdalla iska soo faiiso ayib falamaa masaxuu rukna markay rukniga ay taabteen rukniga hadda maxaa laga wadaa jamrat eh, afwan xajar xajar asad baa la wadaa ha xajar asad markay maseexeen xallu way xalaaloobeen waxaan soo niri laakiin ikhtisaar baa ku sugan ya maxaa la dhahayaa falamaa masaxuu rukna markay maseexeen haye waaafu masaxa kacbada saa marka u dawaftoba mase dhaafi kacba markaad dawaafaysa xagga laga bilaabi xajul asad baa laga bilaabi soo ma ayib xajul asadka markay saa u taabteen kumina kaaftoomina way dawaafeen wadaafuu sabcata ashwaat toddoba dawaafay soo dawaafeen haye wasacow bayna safa wاlmarwa haye waqasaruu abu xalaqu timihii ay xeerteen oo gaabsadeen xalluu markaas imaan ah, markaas xalaaloobeen ilaa maaha markii saa kacbada loo taabtaba in la xalaaloobayo cumra haddaad tahay baabu adigana ma ayb وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين